asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo toddobaatanaad ee kitaabka laakiin umu salama iyadu waxay tihi waxa ugu badnayd ducaduu nebiga alayh salatu wasalaam ku ducaysan jiray inuu yidhaaho yaa muqaliba alquluubi sabix quluubanaa calaa diinik taasaa ugu badnayd marka labadana waa ina u badnaayeen yani labaduba way badnaayeen labadana ba aad buu ugu ducaysan jiray nebiga alayh salaatu wasalaam allahuma aatinaa fi dunya xasanat wafi laakhirati xasanat waqina cadaab annaar iyo yaa muqalib alquluubi habit quluubana calaa diin labadaas aada ugu ducaysan jiray nebigu alay salatu wasalaam baabu ducaa'i lilhidaayati wsadaad can caliyin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa i yidhi qul waxaad dhahdaa allahuma hdinii wasadidnii ilaahow hanuuniyo toosi toosiyo mustaqiim haga dhig wadkur ku xusuuso bilhuda hudahaad weydiisanaysana hidaayata ariiq jidka tusintiisa qof jidka lumay markaad jidka tusinayso sidaas oo kale baa marka la yidhaha hidaayada la yidhaha taa ku xusuuso oo yidhaha jidka toosan igu hanuuni macnaheed weeyaan jidka toosan ilaah igu mxuahay tus wasadaad sadaadkana sadidni aad leedahayna waxaad ku xusuusataa tasdiida sahmi neefka toosintiisa lagu liishaamo wixii lagu tooganayo taasaa le taswiib iyo tasdiid labaduba waa marka isla mid oo wixii la ganaayo lishaanka marka lagu qabto ee neefka lagu hagaajiyo kaasaa la yidhaahaa kaa ku xusuusa buu lehay kamdood walbaba eray walbaba labada eray weydiisanayso waxaas aad taqaanee ku isticmaasho mid walba ku xusuusanay baabu ducaa'i bima camila min alacmaali asaalixa qofku inuu ku ducaysto ilaahay uu ku baryado acmaashii wanaagsaneeda uu sameeyey wa annaacu min atawasul tawasulka waxaa la yidhahda anwaac buu yahay marka anwaacdiisa waxaa ka mida ah ilaah sifaadkiisa lagu baryo ilahay sifaadkiisa lagu baryo sida muxuu ahay imaamkan minsuutubiye markuu kolka qaar kitaabka yar intuu aqriyo casarka wata yidhaaha nas'al allaha biasmaa'ihi xusnaa wa sifaati waa ilaah oo lagu baryo marka sifaadkiisii lagu baryo taas waa wanaagsan tahay midna waa tantada waxaa weeye qofka oo ku barya ilaahay wixii camalah wanaagsanaa uu sameeyey ku baryo ilaah waa darta haddaan waxa u sameeyey ilah sidaa iyo عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر صدح nin mar ay wada socdeen iyagoo musaafiriina ayaa hor qabtay ilىa gaarin في jabalin god buur ku jira ayay galeen awow waxay ku dheelmadeen ilaa gaarin god oo في jabalin buur dhexdeeda meel daloolaho buur ku taalla ayay galeen fanxaطat calaa fami gaarihim godkooda afkiisii waxaa ku soo dhacday sakratun min aljabal dhagax weyn ayaa buurtii ka soo dhacayoo mxuaha godkoodii afkiisii isku awday faاnطabaqat calayhim waa ku awdantay oo meel mxuaha albaabka isku gudubtay marka meelay ka bixi karaan male cidlayna joogaan faqaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale wuxuu yidhi اnduruu fiiriya ka fakira yani acmaalan camiltumuuha saalixata lilahi fadcu llaha biha lacala allaha yufrijuha cankum qof walowba ka fakir oo ka fiirso oo camal saalix oo wanaagsan oo dar ilaahay aad u samaysay ka fiirso oo xusuuso oo ilaahay ku bari inuu ilaahay naga fayda baa suurowde faqaala axaduhum midkood baa wuxuu yidhi allaahumma innahu kaana lii waalidaani shaykaani kabiiraani wa imra'ati waxaan ilaahu waxaan lahaa laba waalid oo waayeello oo da' weyn iyo haweenay walii sibyatun siqaar carruur yaryarha waa lahaa arcaa calayhim aan xoolaha muxua u raaco xoolaha raaci jirayoo dad kale eh, maana lahayn oo kale oo carruurtuna waa yaryarayd abihii yaalkana waa waaweynaan markaana xoolaha u raaci jiray fa araxtu calayhim markaan soo dheelmo xoolaha markaan soo dheelmo xerada keeno xalaqtu waan lisi jiray fa bada'tu biwaalidaya aabbahii hooyaday baan ku bilaabi jiray fasaqaytuhum waa waraabin jiray caanahan siin jiray qabla baniya carruurtayda ka hor intaan carruurtayda caana siinin yaan aabbahiy hooyada caanan siin jiray wa inii na'aa bi daata yawmin shajar maalin baa waxaa ila fogaatay geedihii baa ila fogaaday yani daaq doobkii baa ila fogaaday oo meel fog baan xoolihii daaqii baa fogaado meel fog fog baan xoolihii u daaqgeeyey shajarka wuxuu sheegaya ka xooluhu daaqayaan buu sheegaya falam aati ma aanan imaanin xataa amsaytu ilaan ka galabaystay fawajadtuhumaa qad naamaa aabbahay hooyada iyagoo seexday ayaan imid markaan caani usoo dhisay fajacaltu faxalabtu waan lisay kamaa kuntu axlub sidaan u lisi jiray caanahoodii baan usoo lisay faji'tu waan imid bilxilaabi caanihii baan la imid faqumtu cinda ru'uusihimaa madaxooda agtiisaan istaagay akrahu anigoo nacaya an uuqidahumaa min nawmihimaa inaan hurdadooda ka toosiyo waakrahu aan nacayo an asqiya asibyata qablahumaa inaan carruurta caanasiiyo iyaga ka horowna aan nacayo wasibyatu yatadaaqawna yani yatasaayaxuuna wayatabaakuun yatabaakuun ay ku ooyayaan cinda qadamaya gomadahayga iga ooyayaan abcaanha nise ay leeyihiin falam yazal dalika da'bii wa da'bahum kaasaan ka zuulin xaaladdaydii iyo xaaladoodii ay ahaato carruurtiina sida u ooyaan iyagina jifaan ama aan eelkila taagnahay xataa طalaca alfajru ilaa waagi uu ka baryay saasaan yeelo ilaahu fain kunta taclamu haddaad og tahay annii facaltu dalika ibtiغaaءa wajhig wejigaaga طalabkiisa daraaddeed ridahaaga طalabkiisa una sidaa u yeelay haddaad og tahay faafruj lanaa minha farja naraa minha الsamaaء ilaah waxoogaa naga fayd aan dalool aan naga fayd aan cirka ka aragno oo laydu nooga soo gasho fafaraja allahu minha farjatan fara-w samaa cirka ay ka arkeen laakiin ayna ka bixi karin wax daloolaho yaroo cirka ay ka arki karaan ayna ka bixi karin ayaa ka faydantay wa qaala alaaakharu kii kalena wuxuu yidhi allahuma inahu kanat libnatu cammin uxibuhaa ka ashaddi maa yuxibu rijaalu nnisaa ilaahu waxaan lahaa gabadhin in inta uu nin naag jeclaado un aan jeclaa wa طalabtu ilayhaa nafsahaa nafteedii baan ka dalbay fa abad waa diiday xataa xataa eh, xataa aatiiha eh, eh, bimi'ati diinaarin ilaa aan siiyo boqol diinaar boqol diinaar ilaa aan siiyo fatacibtu waan ku dhibooday xataa jamactu mi-ata dinaarin ilaa boqol dinaar aan ururiyey riwaayadantaada marka ikhtisaar baa ku jira waxaa weeye kolkii hore waa diiday badtaatan baa u diiday laakiin markaas sanad abaaraa dhacday markaasay carruurtii ka gaajoodeen markaas usoo wax doonatay markaas boqol dinaar baan ku siinayaa laakiin bishar wayna naftaada mxuha dhiibto kolkaa dambe ee marka abaaraysatay ii ahayd kolkay mxuha ogolaanayso ka ogolaanayso boqolkaa dinaar ka ogolaanaysa ee markii hore ma ahayn boqolkii diinaar baan marka soo uriyey faji'tuhaa biha waan ula imid falammaa waqatu falammaa waqactu waqadtu bayna rijlayhaa labadeeda lugood markaan kala dhex fadhiistay ee qaalad waxay tidhi yaa cabdallah ittaqi allaaha walaa taftax alkhaatama ilaa bixaqihi ilaahay ka cabso oo nigaxa ha ku furin mxuahay xaqla'aan ha ku furin khaatam waxaa la yidhaha weelka markii wax lagu shubo kolkii eh, la daboolo waxa lagu xidho ee eh, qofka laga mariyo sida bacdanka iyo ka quraadhadka iyo lagu ningaha lagu gaari iyo kaasaa khaatam la yidhaahaa marka iyaduna waxay ka wadaa muxuu ahaaye xawradeeda eh, bay ka wadaaye markaas weelkaan isku taabana daboolkaa ka qaadin xaq la-aan ha kaga qaadin bay leedahay iyagana marka dan baa ku qasabtay mooyaane naag cafiifadaba eed kolkaa nafteeda waa jaraynaysay isagu waxaas iyadoo jaraynaysay fa qumtu canhaa waan ka kacay maalkiina waa u daayey labaatankii mxuha boqolkii iyo dinaarna waa u daayey fain kunta taclamu أنii facaltu dalika اbtiغاءa wجهika fafruj lana minha farja fafaraja lahum waa u fayday iyaga وqaala الآakar kii saddexaad baa wuxuu yidhi allahuma inii kuntu istaajartu ujraa istaajartu ajiiran maxaa qof baan ijaartay bifaraqi arusin bilbil eh, arus ayaa ku eh, beriis ah ayaa ku ijaartay hal nin kaliya maahane dhowr nin buu soo ijaarto dhowrkii nin buu midooda dabca u gooyey adiguna intaa fal adiguna intaa fal beer buu soo ijaartay mid walba waxaan siinayaa eh, saac waxaan siinayaa beriisaan siinayaa inta aad qabtasho ayb marka nin baa gadaal ka yimid oo ninkii gadaasha ka yimid baa isaguna intiisii intuu falay uu raggii uula wada efaysiiyo isku si u wada siiy marka nin raggii ka mid a ah baa ka masayray oo yidhi maxaa ninkan gadaal ka yimid maanta oda anagoo shaqaynayna maxaa nol nogula ekaysiinaysaa kii baa marka intiisii ka duday oo ka tegey saaciisii ka tegey ayb falamaa qadaa camalahu markuu camalkiisii dhammaystay yu wuxuu yidhi acطinii xaqii xaqaygiisii farafactu alayhi eh, faraqahu facaradtu calayhi waxaan u bandhigay faraqahu saaciisii baan u bandhigay oo siiyey faraqii gacanku waa nacay wuxuu sababta ku nacana waxaa ninkaa loola ekisay buu ka masayay falam waa ka tegay marka isaga tegey falam azal ma ka zuulin azrachu inaan u beero isaga aan u beero u rogrogo xataa jamactu lahu baqaran wa ricaa'aha ilaa aan uga ururiye lo iyo addoommadii jiraay fa waa ii yimid mar danba u yimid fa qaala markaasuu hoyni ittaqi illaaha walaa tadlimnii xaqii ilaah ka bafoo xaqayga ha iga dulmiyeen xaqaygiisii faqultu idhab ilaa tilka albaqari wa rucaatihaa fakudha lo'daas halkaa ku xahaysan iyo addoommahoodaba adiga alehe qaado ee la joogaba adiga ale qaado fa qaala markaasu wuxuu yidhi idinku ciyaariyo moodayo ittaqi illaaha walaa tastahzi' bi ilaah ka boqo higu jeesjeesin faqultu markaasaa waxu inni laa astahzi'u bika kuguma ciyaarayo hud daalika albaqara wa ricaa'aha lo'daas iyo dadka la joogaba qaado fa akhadahu waa qaatay fadahaba bihi waa la tegay fain kunta taclamu أnii facaltu dalika ibtiغaaءa wajhi haddaad ilaahu og tahay inaan arrintaa daraadtaa u yeelay faafruj lanaa maa baqiya inta hadha ilahu naga fay fafaraja allahu maa baqiya fakarajuu yabkur way iska baxeen marka iyagoo socda baxeno nin waliba marka camalkiisa saalixa ah ayuu ilaahay ku beryaday ilaahayna marka dhibaatadii waa ka fayday baabu الducaaءi cinda alkarb can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana nabiy allahi sala allahu alayh wasalama kaana yaquulu cinda alkarb nebigu markuu kurbaysan yahay wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allahu alcaظiim alxaliim laa ilaha ila allahu rabu alcarshi alcaظiim laa ilaha ila allahu rabu asamaawaati warabu alardi warabu alcarshi alkariim saasuu dhihi jiray nebigu alay slam markuu kurboodo erigaasuu dhihi jiray nebigu alayh isalaatu wasalaam marka qofkii ay dhibaato iyo shida qabsato waa inuu laazimo ducadaas nebiga alayh isalaatu wasalaam ilahay waa ka faydayaa baabu baabun yustajaabu lilcabdi maa lam yacjal qofka ilahay ducada waa ka aqbalaa intaanu degdeginba haddaanu isagu degdegin ilahay waa ka aqbalaa can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيه waslm anahu qaal laa yazaalu yustajaabu lilcabd maa lam yacjal maa lam yadac intaanu ka tegin maa lam yadcu intaanu ku ducaynin biifmin wax dembi aanu ku ducaynin aw qatiicati raximin ama qaraabagoys aanu ku ducaynin maa lam yastacjil inta hogaadeginta intaanu wax xaraama ilaahay weydiisanin ama wax qatiicatu raxim ay ku jirta aanu weydiisanin ba ilaahay waa ka aqbalayaa ilaa inuu degdego mooyaane qiila yaa rasuula allahi wama listicjaal isticjaalkan maxaa ka wadaa se u degdegayaa qaala yaquulu qad dacawtu waqad dacawtu falam ara yustajaabu lii waan beriyey waan beriyey ilaahay oo maanan arkin inuu igama aqbalayo ilaahay ilahay igama aqbalayo fayastaxsiru cinda dalika yani waxaa weeye waa daalayaa kolkaasuu daalayaa oo wayadacu ducaa ducadu iska daynaya kolkaas marka ilahay kama aqbalin idan ilaahay waan baryan baryay ilahay baryadii igama aqbalin oo marka baryadii iskaga tago halaas ilahay ka aqbali maayo haddii uu wax dembi ah xaraama weydiisto ama wax muxua qaraabagoysnimo ay ku jirto ilaahu weydiistana kama aqbalayo marka intii kalese ilahay waa waa ka aqbalaya ilah wuxuu baryado waa ka aqbalaya ama usoo dedejiyo ama dib ha ugu dhigo ama shaygu u weydiistay naftiisii haugu aqbalo ama shay kale oo lamid ah ama ka wanaagsan haugu aqbalo shay aakhara hauga dhigo ama ku adduunya hauga dhigo marka ilahay kolley waa ka aqbalayaa qofkii wuxuu ilaahay weydiistay wanaagsan waa ka aqbalaya baabu alcazmu fi اducaa walaa yaqul in shiئta kolkuu ilaaha baryayo ilaahu waxa si haddaad doonto yaanu dhihine ha jazmiyo ilahu isii ha yidhaaho can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalيه waslm laa yaquulanna axadukum allahuma اغfir lii in shi't allahuma arxamnii in shi't yaanu qofkiin sidaa dhihin ilaahu ii dembi dhaaf haddaad doonto ilaahu ii naxariis haddaad doonto yaanu dhihin liyaczim fi اdducaa ha jasmiyo baryada ilaahu baryaayo ha jasmiyo ilah waxa ilahu ii dembi dhaaf ilahu ii naxariiso ilah caaf sidaa ha yidhaaho faina allaha saanicun maa shaa ilaah wuxuu doonuu yeelayaa oo ilahay wax dirqeeya ma jiro kollayba ilahay mashii'adiisu ku soconayaaye laa mukriha lah wax dirqiya ma leh ilahay wax dirqiya leh oo muxuuha kolleyba khiyaarkiisu ku soconayaaye ha yidhaaho isagoo iska jasmiyo ha yidhaho ilahu waxa is ha yidhaho baabun fi leyli saacatun yustajaabu fiiha habeenkii waxaa ku jirta saacad ilaahay uu ka aqbalo saacad weliba dheer weeye saacadda jumcada oo kale sideeda aan u gaabnayn saacad dheer weeyaan oo habeenka gelinkiisa dambe oo dhan soconaysa ayb waana habeen kastaba taas sida jumcaha hal maalin usbuuci maaha oo weliba qadar yara ma aha waa waqti dheer waana habeen kastaba can jaabirin radia allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alay wasalama yaquul ina fi leyli saacad habeenka waxaa ku jira saacad saacadna kol hadii la sacaddan hadda anagoo naqanaanay lixdanka daqiiqiya ma aha waa an waqti gayr muxadad qidca min azamaniya laa yuwaafiquha rajulu muslimu yas'alu allaha khayra min amri اdunya wاlaakhira ilaa acطaahu إiyaaha wadalika kula laylatin taasuna waa habeen kastaba habeen kastaba markuu ثuluثu leil haro ثuluثu leilka dambe marka ay tahay in ilaa fajarku ka baryaayo ilaahay wax alla wixii la weydiisay wanaagaba waa siinayaa qofka marka waqtigaas ha ku dadaalo qof walba dantuu ilaahay ka leeyahay amar wanaagsan ama adduun ku saabsan ku saabsan aakhira ku saabsan dee habeenka gelinka dambe soo tooso wayse qaato oo laba ragcadood tukado ilaahay ha ka baryado wixii uu rabay waa ka helaya ilahay baabu الtargiibi fi الducaaءi wالdikri fi aakhiri الleyli wاlijaabati fiihi saacaddii xadiidkii hore ibhaamiyey weeyaan hadda cayinaya عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل ينزل ربنا تباaركa وتaعالى في كuلi ليلة إلى السماء الدuنيا rabbigeen habeen kastaba samada soko buu usoo degayaa xiina yبقى ثuluث الleyl الآakhir habeenka uludkiisa dambe markuu haro ayuu soo degayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa man yadcuunii yaa i baryaya faastajiiba lahu ka ajiiba man yas'alunii yaa i weydiisanaya faأcطiyahu aan siiya man ystakfirunii faakira lahu yaa dembi dhaaf weydiisanaya anu dembi dhaaf bu ilah leeya ilaa waagu ka beryo sidaa leeyahay baabu ducaa'i cinda siyaaxi diyaka diiqu markuu ciyo habeenkii habeenkii markuu diiqu ciyo baryada ilaahay la baryo عan abi هurayraةa radي allahu canhu ana الnabiya slى الlahu عalيه وsلم qaal إidaa samictum siyaaxa diyaka haddaad maqashaan qaylada mxuaha diigaga haddii aad maqashaan fas'alu llaha ilaah weydi fas'alu llaha tacaala min fadlihi ilahay fadligiisa weydiista risqigiisa ilahay weydiista fa inahaa ra'at malakan malag bay aragtay malag bay markaa aragtay malaggeena markaas inuu aamiin buu idin dhahayaa kol hadduu malagga idin aaminsadana ilahay waa idinka aqbalayaaye marka ilahay waxaa weydiista ayb waa cagsigeedna marka waidaa samictum lahiiqa alximaar dameerka cidiisa haddaad maqashaanna fatacawaduu biاllahi min shari shayطaan ilaahay ka magangala shayطaanka sharkiisa fa inaha ra'at shayطaana shayطaan bay markaa aragtay tacuudu bilaysa dameeruhu markay habeenkii ciyaan tacuudu bilaysa markuu diiqu habeenkii ciyaana ilahay baryada baabu ducaa'i lilmuslimi bidahri اlgayb qofka walaalkiisa oo ka maqan qofka muslimkii hadduu u duceeyo waxa uu leeyahay wanaagga uu leeyahay qof aan kula joogan oo ilah ilah hebel kayrsi ilahu dambin dhaaf ilah safwaana wa huwa bnu cabdillaahi bni safwaan wa wa kaanat taxtahu umu dardaa kaanat taxtahu addardaa ma umu dardaa ma umu dardaa ma qabin umudardaa ma qabine gabadheedu qabay oo abudardaa gabadhiisuu qabay sooma ninkaas la yidhaaho safwaan ibnu cabdillaahi ibnu safwaan ayaa wuxuu qabay addardaa binta abidardaa ayb qaala marka wuxuu yidhi faqadimtu shaama shaam baan soo galan imid faataytu abadardaa abadardaa baan gurigiisa ugu nimtay manzilii gurigiisii falam ajidhu ma aanan helin fawajadtu umma dardaa umma dardaa baan guriga ku arkay isaguna dardaa buu qabaa faqultu markaas faqaalad waxay tidhi ayna turiidu turiidu alxaja alcaam sanadkan kada xaj miyaad rabtaa ayay tidhi umu dardaa umu dardaana umu dardaa asuqraa inay tahay iyo umu dardaa alkubraa inay tahay middood ma kala sheegin laba haweenoo mid walba umu dardaa laylaha buu qabay abu abu dardaa radia allahu canhu midda hore saxaabiyad weeyaanoo umu dardaa alkubraa baa la magaceeduna waa khayra binta abilxadras waa iyadu marka waa saxaabiyadtaas middan kada dambaysa hujayma la yidhaaho iyada waa taabiciyad labaduba laba haweenoo waxay ahayn mid waliba muxuu iyo taqwo iyo cilmila ahaayeen laakiin midna waa saxaabiyad midna waa taabiciyad xaj miyaad rabtaa bay tihi sanadkan kada marka tii kubrad ahayd inay tahay bay u dhowdahay qultu nacam haa baan idhi qaalat markaase waxay tidhi adcu llaha lanaa bikhayrin ilaahay khayr noogu soo ducey khayr noo soo bari fa ina nabiya sala allahu alay slm kaana yaquul nebigu wuxuu dhihi jiray dacwaةu اlmar'i اlmuslimi liakhiihi bidahri اlgaybi yani maqnaansho qofka muslimka ah ducadiisa uu walaalkiisa muslimka u duceeyo isagoo ka maqan u duceeyo mustajaabatun waa laga aqbalaa cinda ra'sihi malakun malag baa muwakalun oo la wakaashibaa madaxiisa agtiisana jooga kulamaa dacaa liakhiihi walaalkii mar alle markuu ugu duceeyo bikhayrin ugu duceeyaba qaala almalaku اlmuwakalu bihi yaa wuxuu dhahayaa aamiin walaka bimil aamiin adiguna iyadoo kale ad leedahay ilaahu hebel waxaa sii markuu yidhaaho aamiin adna iyadoo kale uu malgii dhahaya marka aamiinta malaga iyo ducadiisa u weydaarinayo buu ninkaasu helayaa walaalkiisa uu ducadii u duceeyana ajri buu ka helayaa oo ixsaankaas uu walaalkii ugu duceeyo waa ka helayaa ducadii malagana marka waa helayaa ayb qaala fakarajtu ila suuq suuqaan u baxay falaqiitu abadarda abudardaa baan la kulmay faqaala lii mila dalika sidii oo kale wuxuu yidhi yarwiiha can الnabiy sala la alay sl isagoo nebiga ka warinaya sidii oo kale isna ii sheegay sidii umudarda ii sheegtay iyo abudardana ii sheegtay marka umudardadan waa inay tii saxaabiyad ahayde weyneyd ay tahay baabu karaahiyati الducaaءi bitacjiili اlcuquubati fi dunya in cuquubada ilaah wixii adduunka aakhire aad igu ridahayda cuquuba adduunka igu soo dedeji uu qofku yidhaaho oo aakhira aan ka baxsada cuquubada aan ka baxsada karaahiyadeeda عن أنس رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم عاada رجuلا من المسلمiiنa qad خفت خفka yaعnي ضعفa خفuudka waxaa غaaliba loogu isticmaala codka codka ضaciifka ah baa la yidhahaa khاafit la yidhaahaa lakiin ضacfi oo dhan marka waa la yidhaha marka wuxuu le nin ضaciifay tabar yareeyey oo jiran ayuu nebigu soo booqday fasaara noqday mثla الفrki mxuu ahay farkiga juujuulayda bahashan mxu ahay dhasha digaagada oo kale noqday oo daciifa noqday faqaala lahu rasuulu lahi sal l rsulka ilaah baa wuxuu yidhi hal kunta tadcuu bishayin aw tas'alu iyaahu hal waxaad ku ducaysan jirtay ma jira ilaah aad baryi jirtay ma jira qaala nacam haa kuntu aquulu waxaan dhihi jiray allaahumma maa kunta mucaaqibii bihi fi laakhira facajilhu lii fi dunya ilaahu waxaad aakhira igu ciqaabi lahayd adduunka igu soo dadeji ayaan dhahayay aakhira marka anigoo nadiifa an taga faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam subxaana allah laa tutiiquuh aw laa tastatiicuhu ma karaysid afalaa qulta maxaad u dhihi weyday allahuma aatinaa fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaaba annaar maxaad sidaa u dhihi weyday bu qaala fadaca allaha lahu fashafaahu ilah waa caafiyey marka ilah buu nabigu u beriyey isna sidii buu ku ducaysay dunyada markaasuu ilahay caafiyey baab fi karaahiyati tamani اlmowti lidurin yanzilu wاdducaaء bاlkhayr dhibaato ku dhacday sababteed inuu qof geeri la jeclaysto allo yaa iska dhinta uu yidhaha wax geeri baa ka ficnaan lahayd can anasin radي allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm laa yatamanayanna axadukum اlmowta lidurin nazla bihi midkiina yaanu geeri tamaniin dhibaato ku dhacday daraaddeed yaanu u tamaniyin fain kaana laa budda mutamaniyan haddii lagama maarmaan ay too kollay geeri uu tamaniyayo falyaqul ha yidhaaho allaahumma axyinii maa kaanat ilxayaatu khayran li ilaahu in noole in alla intay noloshu wanaag ii tahayba wa tawafanii idil idaa kaanat ilwafaatu khayran li haddii markay ii tahay geerida ay khayr ii tahayna intii ilaahu aad ogtahay inaan khayr kororsanayo haddii aan sii noolaadabaan aan cibaadadii wanaagsan kororsanayana ilaahu ida ajrigu hay bate kolkaad ogaato marka khayr dambe inaan dib iga soo soconin kolkaa nafta iga qa intaan xuma samayn lahaa عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم laa yتمنayna أxadكم الmوتa وlaa ydcو bه min qabli an yأtiyahu midkiin geeri yaanu jeclaysanin oonu tamaniyin yaanu kuna ducaysanin oo ilah aynu geeri ka baryin ilahu idil aanu dhihin inahu إida maata أxadكم انqaطca camaluhu midkiin haddii uu dhinto camalkiisii waa go-aya ayb wainahu laa yaziidu lmu'mina cumruhu ilaa khayran qofka mu'minka ana cumrigiisu khayr ma waxkale kordhin maayo inaal intuu nool yahayba khayr buu kororsanayaa hadduu awal hore muxuaha qof muxsin ahaana waa sii ziyaadsanaya haddii uu ahaa qof musii'a uu ahaana inuu tooba keena suurowda marka k qofka mu'minka ah ee noloshu khayr bay u tahay inaanu geerad ku ducaysanin kitaabu zikri baabu targiibi fii dikri اllahi wاtaqarubi ilayhi wa dawaami dikrih can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu allahu caza wajal ilaah wuxuu yidhaahaa ana cinda danni cabdii bi anugu addoonkaygu wuxuu iga malaysta agtiisaan jooga wax alla wuxuu iga fisho ayaan addoonkaygu u samaynaya khayr hadduu iga fisho iyo wanaag khayr iyo wanaag buu iga helaya hadduu xumo iga fisho xumahaaga korkiisa baan u yeelaya marka siduu qalbigiisa iga dhigto waan ana u yeelaya ayb marka waa qalbiga la wanaagsado ee ilahay had iyo goor khayr laga fisho khayr una ilaahay laga malaysto weeyaan wa ana macahu waan la jiraa xiina yadkurunii markuu soo hadal qaado ee muxuu soo xuso anna waan la jiraa waan la jiraa yani cilmi iyo waxaan kula jiraa iyo nusre iyo taage taageer iyo ta'yiid baan kula jiraa maaha agtiisaad jooga dhulkaan jooga ma ah fain dakaranii fii nafsii hadduu naftiisa un igu xuso dakartuhu fii nafsii ani nafteyda maana ku xusayaayo halqi kale anoon maqashinin baan ammaanaya aniguna wain dakaranii fii mala'in jamaaca dhexda hadduu igu soo hadalqaado igu ammaanana dakartuhu fii mala'in khayrin minhum jamaacad jamaacadiisa ka wanaagsan dhexdooda ana kusoo hadalqaadaya ku ammaanaya wa in taqaraba minii shibran hadduu taaka iisoo dhowaado faqarabtu ilayhi diraacan diraac baan usoo dhawaanay hal taaka hadduu iisoo dhawaano waxaan usoo dhawaanaya aniguna alsuxul ayaan usoo dhawaanaya intii iisoo dhawaada in ka badan ma usoo dhawaanaya yani in yaroo cibaada hadduu iila yimaado in weyn oo ajri aan siinaya wain taqaraba minii wain taqaraba ilaya diraacan hadduu dhudhun iisoo dhawaadana taqarabtu minhu baacan baac baan usoo dhawaanayaa baaca labada gacmood labada dhan loo kala fidiyo inta udhaxaysa baa labada farood kulka gacmaha saa loo kala fidiyo wa in ataanii hadduu i yimaado yamshi isagoo socdana ataytuhu waanu imaanayaa harwalatan orod baan ugu imaanaya in yaroo adugu wax yar haddii uu la yimaado yani wixiis wax ka weyn baan ugula imaanaya hadduu xaggayga cibaadadaydi iyo usoo jeedsado wax yar usoo jeedsado aniguna wax weyn oo khayr iyo muxuu ahay wanaag iyo ajri a baa siinaya baabun fi اdawaami calى الdikri wa tarkihi can abi cثmaan الnahdiy can xandalة الأsadiy xandalة اlusaydiy xandalة bni sacd xandalة اlkaatib ayaa lagu yaqaana radia allahu canhu saxaabiga qaala wa kana min kutaabi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal laqiyanii abu bakrin الصidiiqu radia allahu canhu faqaal kayfa anta ya xandala abu bakr baa ila kulmay markaasu war see tahay xandalow qaala qultu naafaqa xandala xandala munaafiq buu noqday isaga is sheegaya qaala subxaana allah ma taquul maxaad leedahay qaala qultu nakun si munaafiqnimo ku noqday isugu maleeyey buu marka sharxaya nakunu cinda rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama yudakiruna bالnaari wاljanة xataa kaanaa ra'ya cayn oo kaanaa ra'yu caynin labada xarakada rasuulka ilaahi baan la joogaynaayo markaasoo janno iyo naar iyo nooga sheekeynaya noo cadeeyaayo markaasuu qalbiga iyagu jilcayaayo aan noqonaynaa sidii annagoo naarta iyo jannadii arkayna oo kale noqonayna fa idaa kharajnaa min cindi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam markaan rasuulka ilaahi agtiisa ka soo tagno caafasna alaswaaja waalawlaada waaldaycaat caafasna yani caalajnaa waxaan dhex gelaynaa haweenkayaga iyo carruurtayadii iyo beeraha beerahayaga iyo maalkaan dhex gelaynaa fanasiinaa kaiiran wax badan baan ilaaweyna wax badanoo kolkii qalbigayga sidii ahaa wuu ka bedelmayaa wax badanoo qalbigayga ku jiray kolkaan rasuulka ilahi la joognay yaan ilaaweynaa faqaala abu bakr abu bakr baa wuxuu yidhi fawallahi inaa lanalqaa mila hada annaguna kaasoo kale waa la kulannaa faاnطalqtu ana وabu bakrin الصidiiq radia allahu canهuma xatىa daklnaa عalى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm ani abu bakr baa israacana ilaan rasuulka ilah uga galnay qultu markaasaa waxaa yidhi naafaqa xandalatu ya rasuul allah munaafiq buu xandala noqday faqaala rasuulu الlahi sal ه alay slm wma dak qultu ya rasuula allah nakunu cindaka tudakiruna bالnaari wاljanati xatىa kaأnaa ra'ya cayn faidaa kharajna min cindika caafasna alأزwaaجa wاlأwlaada wالضaycaat fanasiinaa kasiira faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم wاladii nafsii biyadi hal low taduumuuna haddii aad daa'imi lahaydeen calaa maa takuunuuna cindii wa fi dikri agtayda kolkaad joogtaan xaaladdaad tihiin iyo kolkaad dikriga ku jirtaan xaaladaad tihiin kolkaad qur'aanka akhrisanaysaan ama salaadaad tukanaysaan ama tasbiixsanaysaan qalbi jiraaca idinku dhacaaya iyo kolka anigu idinla joogo idin wacdiyaya qalbi jiraacaad qabtaan haddaad ku daa'imi lahaydeen lafsaafaxatkum almalaa'ikatu calaa furushikum wa fii turuqikum malaa'igtaa idin gacan qaadi lahayd gogoshiinna dusheeda sariirtiina idinku soo jiifa gurigiina intay idinku yimaadaan idin salaami lahaa iyo jeedka markaad socotaan haddaad qalbi jale aad daaimaysaan walaakin yaa xandala saacatan wa saaca ma daa'imi karaysaane marka saacadna sidan saacadna sidan saacadna marka waxaa weeyaan macaashkiinii adduunkii iyo idinwaad ka shaqaysanaysaanoo waxyaalahi mubaaxaadka ilaahay idin baneeyey ayaad ku raaxaysanaysaan saacadna marka rabbigiina aad marka u cibaadaysanaysaan oo qalbigiina aad jilcinaysaan xaalad kalena daa'imi kartaa ila malaa'ig ma ihidin baabun fi lijtimaaci calaa tilaawati kitaabi illahi tacaala isdhigmaatinka la isugu yimaado qur-aanka akhrisashadiisa la isugu yimaado can abi hurayrata radia allahu yasara allahu calayhi fi dunya walaaakhira qofkiiyo qof mu'mina ka fayda kurba adduunya ka fayda ilahay isaguna kurba aakhirau ka fayda qofkii muxuu ahaaye ka fudaydiya qof mucsirana qof dayn lagu leeya dayntii iska bixin kari waayo dayntii ku aydoobay qofkii ka fudaydiya oo ama wax ka rida ama muddadii dib ugu dhiga ama qofka aan ku lahayn isagoo intuu yahay muxua ula hadla qofkaa kala hadla ama wuxuu dayntiis ka bixiyo wax ka siiya qofkii unba ka qayb gala qofkaas muxuu ahay mucsirka ah takfiifkiisa ilaah baa isagana u takfiifinaya aakhira u takfiifinaya waman satara musliman satarahu allahu fi dunya waalaakhira qofkii qof muslimaa ah u ceeb qariyana u ceeb uu ku arka ku yaqaan aan dadka u sheegina ku qariyana ilah baa isagana akhriya adduunkaba u ceeb qariya wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay addoonka taageeradiisa ku jiraa in alla intu isaguna walaalkii taageerayaba waman salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilma qofkii qaada jid uu cilmi ku raadinayo cilmi kusoo baranayo qofkii qaada sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu u fudaydiyaa sababtiisa ugu fudaydiyaa jidkuu jannada u mari lahaa jidkii jannada u mari lahaa camalkii janno ku gaari lahaa uu ilaahay marka u dhib yareeya wama اجtamaca qowmun waa halkan marka ula jeedada xadiid ma kulmaan niman kuma kulmaan fii beytin min buyuuti illah guri guryaha ilaahay ka mida masjid min almasaajid masaajid yatluuna kitaab allah kitaabka ilahay iyagoo akhrisanaya wayatadaarasuunahu baynahum dhexdooda munaaqashaynaya oo isla akhrisanaya ilaa nazalat calayhim asakiina sakiina kusoo degta sakiinadu marka طuma'niinat lqalbina waa noqotaa nooc min almalaa'ikana waa sakiina waa layidha wagashiyathum araxma naxariis baa daboosho dusha ka wa xafathum lmalaa'ika malaa'igta hareeraynaysa malaa'igta soo hareera joogsanaysa oo hareeraynaysa wadakarahum allahu fi man cindah ilaahayna wuxuu ku faaleeyaa oo kusoo hadal qaada oo ku ammaanaa makhluuqaadka agtiisa jooga malaa'igtiisa iyo waman baطa'a bihi camaluhu mark qofkuu camalkiisu la daaho camalkiisu dib u dhigo oo uu ka reebo khayrkii ka reebo lam yusric bihi nasabu dhalashadiisu lama soo degdegayso oo darajo sare ma gaadhsiinayso inay hebel weeyaan ree hebel baan ahay iyo laguma gaadhsiinayo darajo sare qofkii camalkiisa ku gaadhi waayo baabu man jalasa yadkuru اllaha wayaxmaduhu yubaahi bihi اlmalaa'ika qofkii ilaahay meel intuu fadhiisa ilaahay u dikriyaya oo ilaahay caabudaya inuu ilaahay malaa'igta ugu faanayo can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal haraja mucaawiyatu alaa xalqatin min almasjid haraja mucaawiyatu radia allahu canhu calaa xalqatin fi lmasjid mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu canhuma isagoo amiiru lmu'miniin markuu ahaa uu sanadkii uu soo xajiyey yuu muxuu ahay xalqad masjidkii fadhida buu ku soo baxay fa qaala markaasu wuxuu yidhi maa ajlasakum maxaa idin fadhiisiiyey qaaluu jalasnaa nadkuru allaha caza wajal waxaan u fadhiisanay ilahay anagoo xusaynaan halkaan u fadhiisanaani qaal allahi maa ajlasakum ilaa daak ilaah baan idinku dhaariyey makaas kaas mooyaan wax kale idinma fadhiisin meeshan miya qaaluu wallahi maa ajlasanaa ilaa daak qaal markaasu mucaawiya yidhi amaa inii lam astaxlifkum tuhmatan lakum idinma aanan dhaarinin tuuma aan idin tuumaysanayo oon idinka rumaysan waayo idinma dhaarinin وma kana أxad bmanزilaة min rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم aqla canhu xadiiثa minii qof rasuulka ilaahay iga xadiid warin yaraana maba idinku jiro maa manzilatii minhu aniga u dhowaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam oo qaraabo la ahaa seedigiisna waa ahaa nebiga alayh الsalatu slam walaashii um xabiib uu qabay nebiga alayh الsalaatu wasalaam kitaabtiina waa ka mid ahaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam in adeerkiisna waayo cabdimanaaf isku yihiin marka maca aniga oo nebiga alayh الsalaatu wasalaam manzilo fiican ka jooga haddana qof iga xadiid warin yaraan ma jiro ee waxaan hal xadiido ka maqlay daraaddi baan idin dhaarinaya bule marka وإna rasuula الlahi slى الlه عlay slm kharaja عlى xalqaة min أصxaabihi faqala ma أjlasakum qaluu jalasna nadkuru اllaha وnaxmadhu عlى ma hadana lلإسlاam wmana bihi عalayna waxaan u fadhiisanay ba ilaahay xusno oo aan ilaahay ugu mahadnoqno haslaanimadu nagu hanuuniyey ee uu ilaahay muxaa noogu galladaystay aan ugu xamdiyaynaa qaala markaasuu nebigu alayh isalaatu salaam wuxuu yidhi allahi ma ajlasakum ilaa dak qaaluu wallahi ma ajlasana ilaa dak qaala amaa inii lam astaxlifkum tuhmatan lakum nebiga ale alayh salatu salaam anuu idinma aanan dhaarinin tuhmad aan tuhmaysanaya idinma dhaarinin walaakinahu aataanii jibriilu calayhi asalaam jibriil baa ii yimid oo faأkhbaranii wuxuu ii sheegay ana allaha caza wajala yubaahii bikum اlmalaa'ika inuu ilahay malaa'igta idinku faanayo buu jibriil ii sheegay marka saasaan idin dhaarinaya oon jeclaysa aan arrintaa jeclaysay aan idinku guubaabinayo ayaan idin dhaariyay baabu fadli majaalis الdikri lilahi عaزa wajل wالducaaءi والاsتغfاar عan abi هurayraةa radي allahu عanهu عan النabiy slى الlahu عalيه وasلم qaal in allaha tabaara ina lilaahi tabaaraka wa tacaala malaa'ika ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig buu leeyahay sayaaratan oo yaacdo oo socota buu leeyahay ayb fudulan aan hawl kale lahayn iyagu fudulan waa jamcu faadil amiir aan hawl kale iyagu aan lahayn ayuu leeyahay yabtaguuna dalbaaya ama yatatabacuun labadaas waa jira dalbaaya majaalis adikri فإdا وجدوا مجلسا فيhi ذikr qعadوا معaهم waa la fadhiistaan mجlis oo dikri lagu hayo hadday isugu yimaadaan waa la fadhiistaan وxف بعضهم بعضا بأجنحaتهi qaarkood qaarka kale ayuu dul hareeyaa dul joogsa baalashooda intay fidiyaan ay baalashooda ku haraynayaa qaarba qaarka kale xatىa yملأوا ma baynهm وa bayna السماء الدuنيا ilaahay buuxiyaan inta iyaga iyo samada dhexaysa ka uga dhexaysa fa idaa tafaraquu kolkay kala tagaan dadkii dikrigaa ah hayay carajuu way koraan samadii aadaan wa sacaduu ila asamaa samada xaggeeday aadaan qaala fayas'aluhum allahu caza wajalla wa huwa aclamu bihim ilaah baa wuxuu weydiinaya isagana ka ogaal badane min ayna ji'tum xaggee ka timaadeen fayaquuluuna ji'naa min cindi cibaadin laka fi lard yusabbixuunak wayukabiruunak wayuhalliluunak wayuxmaduunak wayas'aluunak kaasoo dhahaya waxaan ka nimid addoommo kuwa ahoo dhulka jooga oo ku tasbiixsanaya oo ku takbiiranaya oo ku taalishanaya laa ilaha illa allahu dawada oo kuguma alxamdu lilaahi ilah oo ku baryaaya yaan ka nimid qaala wamaada yas'aluuni maxay weydiisanayaan qaaluu yas'aluunaka jannatak jannadaadii ku weydiisanayaan qaala wahal ra'aw jannati mi arkan jannadayda qaaluu laa ay rab yani yaa rabbi ma ayna arag qaala fakayfa low ra'aw jannatii hadday jannadii arkaan say ay ahaan lahaayeen qaaluu wayastajiiruunaka way muxuu ahay way ku magangelayaan magangelaya ku weydiisanayaan qaala wa mima yastajiiruunii maxay iga magangelayaan qaaluu min naarika yaa rab naartaaday kaa magangelayaan qaala wahal ra'aw naari naarteeda miyay arkeen qaaluu laa qaala fakayfa low ra'w naari hadday naarta arkaan say ahaan lahaan qaaluu waystakfiruunaka dambi dhaafna waa ku weydiisanayaan qaala fayaquul qad gafartu lahum wa acطaytuhum maa sa'aluu waan u dembi dhaafay oo waxay weydiisteenna waan siiyey ayb wa mima stajaaruu waxay ka magan iga magangelayeenna waan ka magangeliyey qaala fayaquuluuna markaas waxay odhanaya yaa rab fiihim fulaan hebel baa ku dhex jiray cabdu khaa waa addoon dembi badan weeyaan inamaa mara fajalasa macahum dan kale isagoo lahaa iska socda unbuu kolkuu la soo kulmay la fadhiistay mooyaane isagoo ka mid ma ahayn qaala fayaquulu markaasu wuxuu odhanaya walahu qafartu isagana waa u dhaafay hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa niman aanu qofka la fadhiistaayo aanu ku qadin oo iyagu isagana waa u dembi dhaafay saasuu odhanaya marka majaalisu dikrigu waxay leedahay fadligaas weyn bay leedahay majaalis dikriguna marka laba majlis labadaba waa noqotaa midka ugu afdalsan waxa waa majaalis lcilm majaalis lcilmi hiya afdalu majaalis dikr majaalis cilmiga xaaraanta iyo xalaasha iyo lagu baranayo ee cilmiga lagu baranayo muxuu ahay waxa wey waa nooc min anwaaci majaalis dikri way waliba ta ugu afdalsan weeyaan sunnada nebiga iyo kitaabka ilaahay iyo axkaamtooda iyo lagu darsinaya ee siduu qofku mxua wax u iibsanayo siduu wax u guursanayo siduu mucaamalaadka uga asaxayso sidii cibaadka ugu asaxayo uu ka aqalsanayo majaalista kalena marka waxaa weeye majaalis tasbiix watakbiir iyo waxyaala sida qira'at lqur'aan iyo dikra sidaas oo kale a weeyaan taas labadaa majlis majaalis dikri waa noqotaa baabun fi اdaakiriina wاdaakiraat can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi salى اllahu عalayhi waslama yasiiru fii طariiqi maka jidka maka iyo madiina udhexeeyu socday nebigu alayh salaatu wasalaam famara calaa jabalin yuqaalu lahu jumdaan buur jumdaan la yidhaha buu soo maray faqaala markaasu wuxuu siiruu haadaa jumdaan sabaqa almufariduun mufariduun yani khafiifuun kuwa kuwii fududaayo waad waa tageen waa hore mareen qaaluu wama almufariduuna yaa rasuul allah almufriduuna iyo almufariduun labadaba waa jirta maxay yihiin mufaridiintuna rasuulka ilaahay qaala adaakiruuna allaha kafiira wadaakiraat kuwa ilaahay aada usi iyo kuwa haweenka iyo raggaba ah kuwaas weeyaan marka dee uu ku shabahayaa dadka khafiifka ahe aan alaab culus iyo wadanin way ka badinayaan dadka kale marka kuwan kadana dikrigaa dembiga ka daadinayo oo kolkaasay muxuuha uga horeynayaan dadka kale ee khayraadka iyo jannada uga horeynayaan baabun fi tahliil can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm kana yaquul laa ilaha ila اllah waxdah acaza jundah wanasra cabdah wغalba alaxzaaba waxdah falaa shay'a bacdah saasuu ilaha dhihi jira laa ilaha ila allahu waxdah acaza jundah jundigiisii buu taageero cizeeyey mu'miniinta weeyaan iyo nabigoodii wanasra cabdah addoonkiisina waa waa guuleeyey wagalaba alaxzaaba waxdah hazama alaxzaabana waa ka jirta juyuushtii oo dhan buu keligii ilahay ka qaalib noqday falaa shay'a bacdah wax ka dambeeya ma jiro baabun fii rafci الsawti bالdikr can abi musa radي allahu canhu qaala kuna maca الnabiy slى اllahu عalيyh waslama fii safar fajacala الnaasu yajharuuna bالtakbiir takbiirtay dadku ku dhawaaqayeen faqaala markaasu faqaala nabiyu sala اlه alay slm markaasu nebigu wuxuu yihi ayuha الnaas irbacuu calىa anfusikum yani irfaquu calىa anfusikum naftiina u dhamriya naftiina u naxariista haysdhibina waxbaha qayliyina inahu inakum laysa tadcuuna asama walaa gaa'iba ma baryaysaan oo ma yeedhanaysaan ku dhagala iyo ku maqan toona innakum tadcuuna samiican qariiban wa huwa macakum waxaad u yeedhaysaan ood baryaysaan mid wax maqla iyo oo idiin dhow oo idinla jooga qaala wa ana khalfahu nabiga gadaashiisaa socdeen alayh salaatu wasalaam wa ana aquulu aniga oo laa xawla walaa quwata ila billah faqaala markaasu wuxu uhi ya cabdallah bna qays alaa adulluka calaa kanzin min kunuuzi اljanna qultu balaa yaa rasuula allah kanzi oo kanziyaalka jannada ama ku tusiyaa buu le cabdullahi ibnu qaysna waa abuu muusa magaciisa markaasaan idh haa qaala qul laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah wa kanzun min kunuuzi ljanna baabu ma yuqaalu cinda almasaa galabtii waxa la yidhaaho can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam idaa amsaa qaal amsaynaa waamsa almulku lilah walxamdu lilahi laa ilaha ila allahu waxdahu la shariika lah allahuma inii as'aluka min khayri hadihi اleyla wa khayri ma fiiha وأcuudu bika min shariha wa shari ma fiiha allahuma inii acuudu bika min alkasl wاlharami wa suءi اlkibar wa fitnaة الdunya wa cadaabi اlqbr wa qaala alxasan bnu cabdillaah wazaadanii fiihi wuxuu weliba iigu daray zubayd zubayd ibn اlxaaris اlyaami baa dheeraad iigu daray can ibrahim ibni suwaydin an can cabdالraxmaan ibni yaziid an cabdillahi bni an cabdillahi an cabdillahi bni mascuud rafacahu annahu qaala rafacahu yani ila nabiy sala la alay sl isagoo ibni mascuud nebiga gaadhsiinaya buu weliba wuxuu yidhi oo intaa dheeraada ku daray laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir riwaayadii dambe mxuah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir ma lahayn riwaayadii hore riwaayada dambea marka intaa ku dartay wa fii riwaayatin waidaa asbaxa qaala dalika ayضan sidaasoo kale u dhihi jiray asbaxna wa asbax lmulku lilah halkuu galabtii ku odhanaya amsayna wa amsa lmulku lilah aroortii odhan jiray asbaxna wa asbax lmulku lilah asbaxna wa asbax lmulku lilahi walxamdu lilahi laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir allahuma ina asaluka khayra hada lyawm buu marka odhanaya aroortii allahuma ini asaluka khayra hada alyawmi wa khayra ma fiih wacuudu bika min shari ma fi hada alyawmi min shari hada min shari hada alyawmi wa shari ma fiih saasuu dhihi jiray allahuma ini acuudu bika min alkasali walharami wa suءi اlkibar wacuudu bika min cadaabin fi الnaari wa cadaabin fi اlqabr aroortiina mar galabtiina mar marka baabu ma yaqulu cinda الnawmi wa akhdi اlmadjac kolkuu seexanayo ee gogoshiisa uu tago wuxuu odhanayo عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ma tlqى min الraxى fي yadiha waxay ka dacwootay faaطima dhagaxa lagu shiido lagu shiidabaa raxa la yidhaahaa isaa loo wareejiyo gacanta lagu wareejiyo muxuu ahay gacanteeda dhibaatada ay kala kulantay shiidka ay badarka shiidayso ayay ka dacwooto gacantii bay baxdo biyo galeen bay tiri wautiya الnabiyu salى الlaه alay slam bisabiyin nabigana waxaa loo keenay sabi baa loo keenay faاnطalaqat waa tagtay falam tajidhu ma aanay ka helin guriga ugamay tegin nebiga alayه الsalaatu wasalaam isoo guriga ka maqan bay timid walaqiyat caaishaةa radia allahu canha caaishay la kulantay faakbarathaa waxay u warrantay arrinta u socotay u warrantay in khaadim laga siiyo camalka qaarkii kaga filaada ayay rabtaa faatimay rabtay nebiga ugu timid markaas arrin kaga tagtay marka caaisha falama jaءa الnabiyu salى الlahu عalيه waslam akhbarathu caaisha caaisha u timid bimajiءi faatimata radia allahu canha ilayha fajaءa الnabiyu salى الlahu alay slm nebigaa noo yimid ilayna aniya faatima noo yimid buu le cali baa leh nebiga alay sala slm noo yimid waqad akhadnaa madjacanaa annagoo gogosheedii tagnay fadahabnaa naquumu waan tagnay inaan kacno kolku nabigu noo soo galay inaan kacno doonnay faqaala الnabiyu salى الlahu alay slam calىa makaanikuma sidiina ahaada waxba ha kicina ayb faqacada baynanaa dhexda yaduu fadhiistay xataa wajadtu barda qadami'ii calaa sadrii ilaa aan lugtiisa qabowgeedii laabtayda aan ka arko laabtii ay ga taabatay lugtiisii yanii faadimo dhexda yada kala fadhiistay wa qaala markaasu wuxuu yidhi alaa ucallimukumaa khayran mima mima sa'altumaani mima sa'altumaa miyaanan idin baraynin waxaad idaa akhadtumaa madjacakumaa markaad gogoshiina tagtaan an tukabira allaha arbacan wa halaaثiin wa tusabbixaahu halaaan wa halaaثiin wa taxmadaahu halaaan wa halaaثiin wa huwa khayru lakuma min xaadim xaadimkaasaa idinka fiicane waa kolkii salaada laga baxnay inta la yidhaha o kale subxaana allah soddon iyo saddex goor alxamdu lilah soddon iyo saddex goor iyo muxuu ahaye allahu akbar allahu akbar soddon iyo afar goor taasaa idinka fiican xaadim idinka fiican sidaa yeel wa zaada fi ukraa mid kalena wuxuu ku daray qaala caliyun cali baa wuxuu yidhi famaa taraktuhu mundu samictuhu min الnabiy salى اllahu عalيyه wasalam kani intaa nebiga ka maqlay hadalkaas weli kama aanan tegin dikriga isaga ka seexanaya qiila lahu markaasa waxaa lagu yidhi walaa leylata sifiin habeenkii sifiinna maadan ka tegin dagaalka isaga iyo mucaawiya dhex maray meel sifiin la odhanayo ku dhex maray iyuu ka wadaa hataa dagaalkii sifiin markaad ku jirtayna maadan ka tegin qaala walaa leylata sifiin habeenkii sifiin kolay maadan ka tegin sina marka ugama tegin buli cali radi allahu canhu وعn البراء بن عازب رضي الله عنهma أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاal إida أخadta madjacaka gogoshaada markaad tagto fatوaضأ وضuءaka للصلاة wayse qaado sidaad salaada u weyse qaadato u weyse qaado waysqada aad ku seexata yani weya xataa haddaad janaabo leedahay xataa haddaad janaabo leedahay wayse qaado ثuma اضطج عalىa shiqika الأyman dhinacaaga midigta u seexo ثuma qul dheh markaa ducada tada dheh اللaهuma أsلمtu وجهii إlayk ilaahu wejigayga adaan kuu hogaami wa fawwadtu amrii ilayk taladayda adaan kuu bandhig wa alja'tu dahrii ilayka dhabarkayga adaan kuu tiiriy yani adaan kuu kalsoona adaan kugu tiirsanay wey ragbatan warahbatan ilayka ragbatan yani raja'an rajayn aan ku rajaynayo waxsintaada aan rajaynayo wa rahbatan ilayka cabsi aan ka cuquubadaada ka baqaayo laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk laa malja'a meel lagu dhuntaa ma jirto walaa manjaa meel lagaaga baxsadana ma jiro minka adiga laaga baxsa ilaa ilayka xaggaaga mooyaane adiga lagu soo carara ma carari karaayo ma jirto marka qofku ilahay ka cabsanaya isagu kusoo cararaya aamantu bikitaabika aladii anzalta kitaabkaaga aad soo dejisay baan rumeeyey wa binabiyika aladii arsalta nebigaaga aad soo dirtayna waan rumeeyey sidaa dhe buu yidhi wajcalhuna ka dhig kalimaadkan kada aakhira kalaamika hadalkaaga ka u dambeeya kadhig kolkaa sii seexanaysa dhe fain midta haddii aad dhimato min laylatika cawadaada haddaad dhimato midta wa anta eh, cala lfitra waxaad dhimanaysaa adigoo fitradii salimaad ahay ku sugan oo mu'min xaqiiqiya baad dhimanaysaa qaala faradadtuhunna liastakirahunna waan ku soo celiyey oo nebigaan ii dhegaysa idhi inaan xudeeya in kale faqultu markaas intii kaleo dhan waa soo yidhi lakin kolkuu joogo aamantu bikitaabika aladii anzalta wa nabiyika aladii arsalta buu bedelay nebiga kadib rasuuliga ku bedelay waxaan idhi aamantu birasuulika aladii arsalta nebiyika bayna ahayd nebigu sida u sheegay qaala markaasuu yidhi qul aamantu binabiyika aladii arsalta nebigaaga soo dirtay dhe rasuulkaaga soo dirtay marka waxaa weeye alfaadda sidan oo kale ah alfaadda dikriga ah awraadii nebiga alayh isalaatu wasalaam waa in naqdigoodii lagu dadaalo sidii nebigu ku yidhi in loo yidhaaho tacabudiyad weeyaan can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay slam kaana idaa akhada madjacahu qaal allaahuma bismika axyaa wa bismika amut ilaahu magacaagaan ku noolaanaya magacaagaan ku dhimanaya waida istayqada markuu soo toosana qaal alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wailaahi nushuur saas odhan jiray mahad waxaa la ilaahay na soo nooleeyey intuuna dilay ka dambow isagaana naloo soo bixin doona hadhow qiyama kolkaan geerida xaqiiqadaha dhimanana isagaa naloo soo bixin doona وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجuلا إذا أخذa مdجعه qاal nin buu wuxuu faray kolkuu gogoshiisa tago inuu yidhaaho اللهuma خلقta نفسي وأnta تتوفاها ilaahu naftayda adaa abuuray adaana qaadi doona laka mamaatuhaa wa maxyaaha geerideeda iyo nolosheedaba adigaa leh in axyaytahaa faxfadhaa haddaad noolayso ilaahu dhaqaale naftayda ilahu i xifdi wayn haddaad dishana faqfir laha ilah u dambi inii as'aluka alcaafiya ilahu caafiyaan ku weydiistay faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi asamicta haadaa min cumar taama cumar baad ka maqatay qaala man khayru min cumar cumarku ka wanaagsan baan ka maqlay min rasuuli llahi sala allau alay slam rasuulkii ilaahay baan ka maqlay marka kortii hore cabdullahi bni cumar ninka sidaa dhe buu yidhi marka inuu isagu hadal uun isagu iska hindisay inay tahay iyo inuu hadal qof kale ka maqlay bay weydiinayaan marka ma cumar baad hadalkan ka maqlay markaas ibna cumar ku ka fiican baan ka maqlo rasuulka ilahay baan ka maqlay ayb an sahlin an sahlin an suhayl suhayl bn abi صaalح qaala kana abu صaalح waa abiis ya'murunaa wuxuuna fari jiray abu صaalح idaa araada axaduna an yanaama intay markuu rabo inuu seexdo an yadajica calaa shiqihi alayman inuu dhinaca miidka u seexdo abu saalix asammaan oo waa nin taabici aho caalima min culamaa'i muxamadiina ka mida yaa wuxuu caruurtiisi uu tababarayaayo oo aadaabta hurdadu barayaa sida hurdada loo seexda sharcigeedu barayaa kolkaad seexanaysaan dhinaca midigta u seexda uma yaquul haddana ha yidhaaho allaahuma raba asamaawaati warab alcarshi alcadiim ilaahay samaawaadka rabbigooda ahay iyo dhulkaba iyo carshiga weynba rabbigeeda ahaayow rabbanaa warabba kulli shay rabbiga iyagii iyo wax walbaba rabbigiisiiow khaaliqa alxabbi waannawaa xabadda iyo iyo laftaba ilaah kala jeexa lafta timirta iyo wixii lamadaba yaa nawaa la yidhaahaa ilaah kala jeexa yani kasoo dhex bixiya geed furqaan ilahay kutubtaana soo dejiyo acuudu bika min sharri kulli shayin anta aakidun binaasiyati waxaan kaa magangalay wax kastaba aad adigu fooddiisa gacanta ku haysaba adigu xukuntaba sharkiisaan kaa magangalay allaahumma anta alأwalu falaysa qablaka shay adigaa wax walbaba ka horreeyey wax kaa horreeyey ma jirin wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay adaa wax walbaba ka dambayn doona wax kaa dambaynayaana ma jiro marka adduunka baabi'iso adiga keligaa joogay wa anta alaahiru falaysa fawqaka shay adiga wax walbaba ka sarreeya oo ka qaaliba wax kaa sarreeya ma jiro wa anta albaatin falaysa duunaka shay adigu midda qarsoon baa tahay aan lagu arkaynin indhuhu ayna ku qabanaynin baa tahay oo marka wax adiga kuxijaabayaana ma jiro adigu wax walba waad arka adigasa laguma arkayn iqdi cana addayna wa agninaa min alfaqr ilaahu deynta naga bixiyo faqrigana naga bixi sidaa dhehb wa kaana yarwi dalika can abi hurayrata can nabiy sala allau alay slm abu saalix marka kolka uu arrurtiisa sidaa u sheego uu odhan jiray abu hurayra sidaa ii sheegay inuu nebigu alayه الslat slam saa yeeli jiray عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل إذا أwى أحadكم إلى فراaشه فليأخذ داkلة إزاaره فlينفض بها فراaشة إذا أwى أحadكم midkiin markuu ku dheelmado yani uu tago إilىa فراaشhihi gogoshiisa falyaakud ha qaado ha qabto daakhilata izaarihi hoosguntigiisa qarabtiisa gudaha jirta ha فلينفض بها bihaa ha ku hurgufo firaashahu gogashiisa gogash ha ku dhamanabo qarabta hoosta marsan u soo bixiyo gogash ha ku mxuahay mxuahay haku ha ku tirtiro waliyusami illaaha fainahu laa yaclamu ma oga maa khalafahu bacdahu calaa firaashihi gogoshiisa wax uga dambeeyey wax gogoshiisa uga dambeeyey ma garanayo eh waxyaalo mu'diyaad ahoo dhibaaya inay gogoshiisa uga sii dambeeyeen intuu ka maqnaa ma garanaye sidaas ha yeelo faidaa araada an yadajic inuu seexdo markuu doono falyadajic calaa shiqihi alayman dankiisa midigta ah ha u seexdo dankiisa midigta ha u seexdo walyaqul ha yidhaaho subxaanaka allaahumma rabbii bika wadactu janbii wa bika arfacu sidaa ha yidhaaho subxaanaka allaahumma rabbii yani tanziihan laka yaa rabbi idigaa cufnaan leh iyo ceebka fogaan leh bika wadactu rabbii adigaan dhinacayga dhulkadhulka adaana ku qaadaya adiga anigoo ku haysta ayaan dhinaca dhulka dhigay anoo adiga ku haystaan soo toosi doonaa insha allah in amsakta nafsii naftayda haddaad celiso ooda soo daynin faغfir laha u dembi dhaaf wain arsalta haddaad soo celisana digtay ku soo celisana bacda الnowm yani faاxfadhaa bima taxfadu bihi cibaadaka الصaalixiin ilaahu ku dhaqaale oo ku xifdi waxaad addoommahaaga wanaagsan ku dhaqaalayso عن أنس رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم كان إذا أwى إلى فراaشhihi qاal alxamdu lilahi aladii aطcamana wasaqaana wakafaana waaawaana fakam minman laa kaafiya lahu walaa mu'wi saasuu dhihi jiray kolkuu kaga sheegtago nabigu alayh isalaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii aطcamanaa wasaqaana ammaan waxaa le ilaahay cuntana siiyey iyo sharaabbanna siiyey wa kafaanaa wa aawaanaa oo nagu fillaaday oo noo baahinin qaybqigiisa aan noo baahininoo gurinana siiyey guri aan ku hoyanana siiyey fakam minman laa kaafiya lahu walaa mu'wi badanaa inta aan lahayn wax masaariif oo ku filan iyo guri toona aan lahayn fara badanaad khalqiga saasuu dhihi jiray marka nebiga alayh الsalatu wasalaam marka dhowrkaas xadiid aynu soo marray kulligood waxay ku wada saabsanaayeen adkaaru noom markuu seexanayo qofku wuxuu dhahayo baabu التaصbiixi bacda صalaaةi الصubح can juwayriyata radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه waslama kharaja min cindiha bukra xiina salla subxa juwayriya bint alxaaris umu lmu'miniin radia allahu canha waxay leedahay rasuulka ilaahay baa agteeda ka baxay kolkii muxuu ahaayey aroor buu ka baxay kolkii salaada subax uu tukaday ka danbow wa hiya fii masjidiha iyadoo meesha ay ku tukatay fadhida uma rajaca waa soo noqday bacda an adxaa intuu barqaystay barqadii ay noqotay buu soo noqday wa hiya jaalisatun iyada sida u fadhida iyadoo meeshaadii sida u fadhidao tasbiixsanaysa uu soo noqday nebigu alayh isalaatu wasalaam faqaala markaasuu wuxuu yidhi maa zilti cala alxaali alatii faaradtuki calayha miyaadan ka zuulin xaaladdii aan kaaga tegey sidii aan kaaga tegay sida u fadhidaa qaalad nacam haabay tidhi qaala الnabiyu salى اllahu alay slam nebiga wuxuu yidhi laqad qultu bacdaki arbaca kalimaatin halaaثa maraat intaan kaa degay ka dambow <clears throat> afar eray baan saddex goor idhi baa saddex goor ku celiyey mid walbaba low wusinad haddoo loo miisaami lahaa maa qulti mundu اlyowm maanta oo dhan waxaad aqriyaysa haddii loo miisaami lahaa lawasanadhunna waa u miisaami waa dhigmi lahayd afar eray oo keliya oon midba saddex goor ku celiyey yaa waxaad saaka oo dhan aada waday haddii laiskarab dhigo la ekaan lahayd ayb alfaada nebiga marka fiiriya siday kuwa kale uga qiimo badan tahay siday kuwa kale uga qiimo badan tahay juwayriya waxay eh, barqadan ay waday aroortii ilaa barqadii buu leeyahay afartaa kelimo ee saddex goor miduu ku celiyey intaasoo dhan u dhibmi lahayd erayadaasna maxay ahaayeen subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqih taas waa mid wa ridaa nafsih waa mid kale wa zinata carshih wa midaada kalimaatih afartaas eray ayaan midba saddex ku celiyey subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqih wardaa nafsih wa zinata carshih wa midaada kalimaatih marka aroortii iyo galabtii mid walbaba afartaa kelimood mid walba saddex goor qofkii ku celiya aad iyo aad bay ajri badan u leedahay wa fii riwaayatin uqraa canha qaala subxaana allahi cadada khalqih subxaana allahi ridaa nafsih subxaana allahi zinata carshih subxaana allahi cadada eh, midaada kalimaatih mid walbaba marka subxaana allah dibu ku daray yani labadaa riwaayaba marka waa jira can abi hurayrata marka qofkii tii hore u qabsaday iyo qofkii tan dambe u qabsada waa ismilkili wada labadaba riwaayadayna ku sugnaatay nebigu alayh salatu slam kaga sugnaatay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man qaala xiina yusbixu wa xiina yumsi subxaana allahi wa bixamdihi mi'ata mara galabtii iyo aroortii midki mid walbaba qofkii boqol boqol goor kelimadaa yidhaahaa subxaana allahi wa bas keliya un boqol goor yidhaaho lam yaأti axadun qofna lama yimaado ywma alqiyaama biafdala mima jaءa bihi wuxuu la yimid wax ka fiican qof maalinta qiyaamaha la imaanayaa ma jiro ilaa axadun mid mooyaane qaala midla maa qaala intuu oo kale yidhi aw zaada calayha ama ka badiyey mooyaane qof intii uu yidhi in la eg yidhi ama ka badiyey mooyaane qof kale oo mxuah wuxuu la yimid oo kale la imaanayaay ma jiri karo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi inta boqol goor lagu odhanaya shan daqiiqana ma dhanaanaysa laga yaaba aad bay u yartahay ayb aadna uga qiimo badan tahay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh